بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد عشركا وكيل لباد كمدة كتاب النبذة الزكية في القواعد الأصلية درسك حالي خلاصديسي وها وكساب سناء بدامن جود oo khusaysa cilmiga usuul fiqiga la yidhaahdo marka loo jeedo qeexidiisa ismiga ama laqabiga ka cilmi ahaan wuxuu ku saabsan yahay baynu xalay soo khulaasaynay muhiimadda oo axkaamta ama aan amarada ku sheegnay iyo amaradaas wix dhalin lahaa oo adilada ah iyo qaabkii looga dhashan lahaa ama adilada loogala soo bixi lahaa axkaamta oo aynu ku sheegnay uruq اlاstidlaal aw اlاstihmaar iyo ninkii la soo bixi lahaa muxuu ahaaye axkaamtaas kalena soo bixi lahaa adilada isticmaali lahaana wadooyinka wax loo istimbaado ama loo daliishado oo aan ku sheegnay mustamir ama mujtahidkii baynu soo maray mawduuca uu ku saabsan yahay usul fiqiguna inay adilada sharcigaa tahay waynu soo maray muhiimadda laga doonahayana ay ardaygu wax u baranhaya ama usuulka loo daraasinaya inay tahay in axkaamta sharciga uu gaadho waxay faa'iidaysana uu ku dhaqmo cilman wa camalan waynu soo marray kadib sheekhu wuxuu inoo sheegay mabaadi'dii asaasiga ahayd almabaadi alcashra ay dhihi jireen wadaadduhu saddexdii u muhiimsanayd buu inoo soo qaaday tasawurka cilmiga usuul fiqiga ah faa'iidadiisa uu qaaya sheekhu markaa ka cabiray iyo meelaha laga soo dhembil qaatay oo macrifatu mastumida minhu aalian uu yidhi kadibna qeexidii ayuu u gudbay sheekhu usulfiqigii marna wuxuu u qeexay ka muxuu ahaayey ka tarkiib idaafia ah ayuu u furfuray oo jumlada keliya unbuu tacriifiyey usuulna wuu sheegay fiqina wuu sheeg wuu ka tegay marna ka cilmi ahaan oo ka hadda loo jeeda ah oo laqabka iyo fani ahaanoo madax bannaanoo usulfiqi ayuu tacriifiyey uuna ka soo gudbay wuxuuna sheegay haddana qaabka mid walba looga soo qaatay luqada ama maxaanku dhahdaayay cilmulkalaamka iyo fiqiga jihatlistimdaadkii saddexduu ka dhigay haddana wuu sheekhu tilmaamay si yar markaasuu wuxuu yidhi inta aynu soo gebagabaynay ee si duduban u sheegnay iyadoo faahfaahsan aynu sheegno waana afar qaybood alcilmu wاdaliil wاnadar wاlxukmu waxaynu soo tilmaannay cilmiga iyo daliilka iyo nadarku iyo xukumka afartaa sida ay muqadimadan u soo galeen looguna baahan yahay waan tilmaannay waxayna ka ambaqaadaysaa markii lagu yidhi usuul fiqigaa la tacriifin min xayu kownuhu uu yahay cilmi madax bannaan oo mustaqila oo ka maadda sharciya loo daraaseeyey wuxuu kugu tacriifiyey cilmun biuruqi اlfiqhi cilmun haddii lagu yidhi cilmi waa in la tacriifiyo mafhuum اlcilmi waa in laga hadlo biuruq اlfiqina waxaad tidhaahdeen biadiladii weeye daliilkiina asna waa in la tacriifiyo o la qeexo labada mar haddii la helay daliilku wuxuu u baahan yahay nadar fiirmi la fiiriyo oo la dhugtoomiyuu rabaa haddii la dhugto dliilkina waxbuu dhalinhayaa wixii ka dhashana muxuu noqday xugum saasaan u tilmaana ila tahay wuxuu gudbay sheekhu marka kii koobaad oo alcilma inuu ka hadla caaw faslun wuxuu ku saabsan yahay fii tacriif اlcilmi wa aqsaamihi iyuu fasalkan khuseeyaa fasalkaani markaun la soo gebagabeey ilaa fasalka ku xiga aanu ka gaadhayn oo faslu daliil ah waxaa weeyaan waa iska mafaahiim iyo musطalaxaad manطiqi ah fani lagu mafaahiim lagu daraaseeyo cilmu اlmanطiq iyuu sheekhu inoo keenay marka wixii aynu ka un suuragal ah waxaan isku dayayaa ninkii horaan faniga daraaseeyey iyo ninkii ku cusubba inaan bal fahansiin karo ilaahina ha fududay wuxuu ihi sheekhu marka alcilmu lahu iطlaaqaatun cilmigu wuxuu leeyahay iطlaaqaatun biاصطilaaxaat bisabab iصطilaaxaat dhowr qaab baa cilmigu shay loogu magac dhabaa cilmi baa la tuuri waa magacaas cilmiga ah ashyaa baana lagu tuurayaa macluumaad hunaa cilmun wa macluumaad waxyaabihii la ogaa ee musamayaadka ahaa ama madluulaadka ahaa ama axkaamta ahaa ama aqdiyada ahaa ayaa cilmi la odhan waxaa la tuuraya kasmin waa cilmigii waxaa cilmi loo bixin ee magaca cilmiga la siinna waa macluumaad ama qadaayaad ama madluulaad wey marka wuxuu yidhi alcilmu lahu iطlaaqaat biاstilaaxaatin bisababi istilaaxaat waxaa keenay in qaab kala duwan cilmiga loo tuuro oo ashyaa loogu magac dhabo wadaadihii baa mafhuum اlcilmi isku khilaafsan musama alcilmi bay isku khilaafsan yihiin waan gaadhi doonaa mafhuum اdaliil xataa wa ku kala tegi doonaa masaa'ilka marka mid walba waa in walba wuxuu waxa u yaqaana aad ogaato saan hadhow lagugu khaldin dan baa ku jirto wanaag baa kugu jira maxaa yeelay dhib ha ahaato risaale iska kooban oo usuul fiqiga haddana in usuul mantiqa oo kalaami ah la gidha waa iska dhib badanta laakiin kitaab walbo usuul fiqi ah oon mutaqadimiinta hore kutubtay qoreen aan ka ahayn kama madhno mantiq iyo cilmulkalaam marka mar haddaan lagaa daynaynin oo kutubtiiba uu ku dhex jiro uu dhex boodahayo inaad wuxuun ka ogaata waa iska munaasab wey wuxuu idhi axaduhaa istilaaxaadka ama iطlaaqaadka axadu axad اliطlaaqaat cilmi baa la odhan wayuraadu macnan haddana shaygan waa cilmi baa lagu dhihi wayuraadu macnan ثaaniya waa la sheegi haddana macnan ثaaliثan intiiba shookaad axaduha waxaa weeye mujaradu idraaki الشhayi shayga ood haleesho idraagu waa alcilmu wاlmacrifaةu lishay marka waa un uu kuu un kala bedelay mooyeen idraaga qudhigiisa wuxuu yahay macrifaة الshay alcilmu bالshay marka dhibba male waa mujaradu idraaki الshayi shayga ood dareento ama aad haleesho dihniyan wey dihniyan aalada waad ku dareemaysa ama xisi ha noqoto ama caqli ha noqdo muhiimaddu waxaa weeye naftaadu shayga inay fahanto ay suuraysato walow maca اxtimaali raajixin calayhi aw musaawin waa idraaku shay marka koobaad idraaku shaygiiba haddee tafaawud kale xoog waxaad haleeshay ama aad fahantay ama aad garatay dadku isku caqlina maa isku awoodna maaha macluumaadkuna isku quwa ma aha mar hadday macrifatuka lishay ama idraakuka lishay uu kala badnaan karo tiibuu sheekhu ka hadla wuxuu uhi maca walow maca ixtimaali walowba ayaday jiri karto mid asaga ka xoog badan yacnii shay baad waxaad u qaadatay inuu waxaad aamintay inuu sidaa iyo sidaa yahay waxaad dareentay ama aad ogaatay annahu kada wa kada ayadooy dhici karto sidaad adugu u qaadatay inaysan ahayn mujarad aan haleelay ama aan fahmay amaan khaldama haddaan doonay waxaa la odhan karaa cilmi idraagaas idraaku shay walow maca ah ixtimaali raajixin alay adigoo ixtimaal tahay suuragal tahay weeye inuu jiro mudrag ama shay raajixin calayhi limaa adragtahu aw musaaw ama la siman ama asagoo la siman mid la siman baa dhici kara waaa naqiid baa muxtamil waxa laga hadlay waa maay waxbaad aamintay naqiidu waa muxtamil shaygaad aamintay ee dareentay ka soo horjeeda waa muxtamil ixtimaalan raajixan aw musaawiyan markuu raajixayay markuu musaawi asagaa keeni doono maraatibta cilmiga ee yaqiintii iyo dannigii iyo shakigii iyo wahmigii afartaasuu ku keeni doonaa khulaasadu marka sheekhu meesha kaga hadli doono waa saddex mas'alo fasalkan saddex masalo ku saabsan yahay adaruuriyaat sit wuu ka hadli doonaa daruuriyaat sit waxaa la yidhahdo qaybta u dambaysa wuu ka hadli doonaa wuxuu kaloo ka hadli doonaa maraatib اlcilmi oo asna afar ah oo hadda aynu sheegnay iyo idraagii anwaacdiisii anwaac lidraag oo asaguna afar ah waxayna ka dhashaan haddii madaarigta afartee idraagga loo yaqaana labadaa uu sheegi doona tasawurka iyo tasdiiqiga ayuu ka dhasha wayanqasim wuxuu u qaybsamaa idraagii wey alidraaku lishay haleelidii shayga aad heleeshad ogaatay waxuu qaybsamayaa ilaa tasawurin suuraysi shayga la suuraysto iyo wa tasdiiqin aaminid shayga la aamino inuu jiro iyo inuusan jirinba cilmiga in loo qaybiyo ama idraagga loo qaybiyo ilaa tasawurin wa tasdiiqin luqada carabeedna lagama qaadanin sharciguna ma sheegin waa istilaax istilaaxay manaadiqa leeyihiin weeye laa min alkitaab walaa min asunna walaa min lugat اlcarab lagama qaadanayo muhimaddu waa hay iska xaqiiqa lama diidi karo waxaan u diidi karin waa hay iska waaqicah haygu hadduu iska waaqicyaho maxsuus yahay ama istiqraaba lagu ogaaday dhihi maysid ma kitaabkaa qaybiyey dhihi maysid ma axaadiistaa qaybisay ma ummad baa ku ijmaacday looma baahno maxaa yeelay adiga hadda shaksiyan shayga inaad og tahay iyo inaad ogan waa un labadaa bini aadamku macaariftiisu inay shayga ogaadaan inaysan ogaanin haddaadan shayga ogeyn waa jahli oo u qaybsami doona jahli basiida iyo mid murakab ah haddaad shaygan waxaad og tahay labo inaad xugum gaadho iyo inaad shay mufrada macnihiisa fahanto waxaan ku idhi shaygan waa dhagax inuu dhagax yahay ayaad xukuntay taa waa tasdiiq macnaha dhagax inaad fahantana oo waxaa dhagax looga jeedo inuu yahay shay ka baddela carrada iyo qoryaha iyo xaashiyaha iyo kutubta ka badda inuu inaad fahanto macno dhagax aad fahanto waxaan leenahay waa tasawur dhagaxu inuu adag yahay ama waxaan uu dhagax yahay inaad xukuntona waa maxay waa tasdiiq shayga waxaad adugu aad xukumayso un laba ama aad fahmayso imaa idraaku mufradin aw idraaku qadiyati wa xukmin waa khulaasadu waa iska intaa kamana baxsano kamana baxsano waxaad tihi salaaddu waa waajib salaaddu waa waajib intaadan gaadhin horta waa inaad suurayso salaad maxay tahay salaad maxay tahay kadibba waxaad saaraysaa xukunka la yidhaahdo waa waajib oo wujuub ku dhejinaysa marka tasawur اlmufradaat macaani اlmufradaat madluulaat اlmufradaat waxaan leenahay waa tasawur shayga aad fahanteen mufradkaha inaad xugum saarto diidda ah ama ogolaasho ana waa tasdiiq khulaasadu waa intaa zaydkii la barakaysan jiray ee la qur-aanka lagu sheegay muxuu ahaa jaaa zaydun bay nuxaadu dayn waay war zayd uma wadaane waa sidee baa le waxay dhaheen qur-aanka lagu sheegay natabaraq bihi falama qadaa zaydun minhaa wataran bay dheh marka zaydun qaa'imun markaad tidhaahdo macnaa zayd inuu yahay shaksi mucayanoo min annaas waxaan leenahay waa tasawur qaa'imun inay tahay waquufu shaksi calaa rijlayhi aad maxaan leenahay waa tasawur waa tasawur la socda hadda zaydka hore idinku mubtado u taqaanaan iyo qaa'imkanaad khabarka u taqaanaan manaatiqo waxay yidhahdaan mawduuc iyo maxmuul zayd waa mawduucii xukumka la saari lahaa qaa'imkuna oo idinku leedin waa khabarna waxay leeyihiin maxmuul weeyo waa kii macnihii la xambaari lahaa ee zayd uu gashan lahaa wey waad fahanteen baan u balay zaydun idraaku macnaa zaydin waa tasawuru idraaku macnaa qaa'imin waa tasawuru ma tahay mise maaha xukunka aan xukumayna zayd inuu taagan yahay qudhigiisu waa tasdiiq laakiin tilaabo dhexda ku jiraan kaaga boodoon rabaa inaysan ku mashquulinin maxaa oo atasawur linisba haddana markaad zayd suuraysato ood qaa'im suuraysato waxaad suuraysanaysaa bal isku xidh zaydun qaa'imun maxay tahay macayeedu zayd baa istaagin istaagiisuba haddana suuraysanaysaa itisaafu zaydin bilqiyaam waa inaad suuraysato haddana aad fahanto ma madaxuu ku istaagi doonaa mise lagu ku istaagi doonaa mise way isdaadin doonaa haddana waa inay kuu suuraysan tahay waa ay fahanteen baan u mali bacdaa waxaad xukumaysaa war zaydna waanu garanay qaa'imna waanu garanay qiyaam iyo zaydna marka laisku qabto waxayn fahanay or wada taagantaan ku leehay wey waa taagan tahay bacdaha waa taagantaa ad xukunto maxaan leenahay tasdiiq waa ifahanteen baan u malay tasdiiq ducana ma aha inuu marka un yahay iijaabi xukumku hadduu manfi yahay diidde iyo ogolaashaba agtooda waa ka tasdiiq haddaad tira zaydun laysa biqaa'imin waxaan leenahay waa tasdiiq maraatib buuna soo mara haddee oo mufradaadka in lasoo suuraysta ah bacdaha haddana nisbada la suuraystaa xukumkii la ridaah oo laysa biqaa'imin waaba diiddee sayta sida ku tahay tasdiiq weeyey kule liannaka sadaqta biannahu taagnin tasdiiq weeye ku leeyihi wadaadda waxay dha waa labadii labadii xugum fiicnaa baan qaadanay ashraf almusamayaad baan qaadanay intaan dhilin kadib tasdiiqaan iska qaadanno marka si doonama noqotee kaasa horta waxaa tasawurku waa midkaas wayanqasimu اlidraaku ilaa tasawurin wa tasdiiqin buu u qaybsamaa fatasawuru waxaa weeye xusuulu suurati الشhayi fi الdihni suuraة الshay ay macna shay shaygii macnihiisi oo gala ama hirgala ama fi dihni maskaxdaada iyo maanka iyo garashadaada mujaradan isagoo ka dhartiran can xukmin xukm la saaro ama nafyi ha noqdo ama ibaat ha noqdo idan muxuu tasawur kuu noqday wa idraaku اlmufradi mawduuca wamaxmuula shaygii mufradka inaad fahanto mufradka ama ha noqdo mawduucii oo musnadu ilayhi u taqaanaan ama maxmuulkii oo musnadkii loo yaqaan mawduucu waa mawsuufkii maxmuulkuna waa sifadii waxaa inagu ficil iyo faacil u naqaana ficilka maxaad leedihiin maxmuulkii wey ficilkaa maxmuula hadda maxaa yeelay yaa samaynaya falka faacilka ninka wax loo tiirin ayaa siisu waxaa la yihahdaa mawduuc mawduuc ninka wax labisanaya wax qaadanaya ama tilmaan la saari ama laga anfini ama fal samaynaya wax ka dhachayo kaasaa mawduuca liannahu huwa aladii yuudacu calayhi alawsaaf wlmusa iyo axkaamta isagaa la saaray gebi marka atasawur wuxuu noqday idiraaku macna اlmufradi inaad fahanto mufradka macnihiisa mufradkii laba kuu noqon hadda maxmuul iyo mawduuc sifiya mawsuuc aan ku dhawayba ku dhibtay ayib mujarada can xukmin buu ku yidhi ay bishardi cadam اlxukmi buu ujeedaa waa inaad shayga macnihiisa un fahanto adoon waxba saarin xugum ah, ama aan dafirin ama aan ogolaan macnaha inaad soo fahanto keliya watasdiiquna waa maxay waa maa fiihi xukmu bihubuuti nisbati aw nafyuha ayib aw nafyiha cafwan markaasna muxuu noqday waa idraaku اlqadiya ma nidhi tasawurku waa idraaku mufradin idraaku macnaa mufradin ayib tanna waxaa un tidhahdaa waa maxay waa idraaku qadiya xukmin nisbatin ayib marka waa in waxay noqoto marka waa tasawurun maca xukmi tasdiiqu maxaa noqota waa tasawurun lishayi maca alxukmi calayh shay baad suuraysanaysa kadibna de mufradaad badan baa meesha suurada de marka la yidhah la suuraysana waxbaa meesha ku jira darajada aar saddexaad buu xukumku imanaya mawduucood suuraysatay mufradkii cafwan maxmuulkood suuraysatay nisbadii baynahuma ood suuraysatood fahantay kadibna go-aanaad gaadhay oo ama diidda ama ogolaasho ah saddexda tilaabee marka ka horaysa tasdiiqa ka horaysa ma shuruud baa mise waa ashطaar baa la isku hayaa fi lmantiq inaga daa ma shuruudun litasdiiq ba oo ajزa min min الtasdiiq mise waa shaطri ayib labadaba waa la isku haya tasdiiqu markaa wuxuu noqon hadaa waa ashtaar oo tasawur اlmufradi waa sha waa juz tasawur eh, cafwan tasawur اlmawduuc mara waa juz maxmuulka fahamkiisuna waa juz nisbada fahamkeeduna waa juz bacdaa waxaa imaanaya aljuz araabic oo ah alxukmu oo tasdiiqi ah marka wuxuu noqonayaa tasdiiqi haddaan dhahno intan oo dhan waa ajzaaءun wa ashtaaru min almaqsuud aan dhahno tasdiiqu waa xugum murakab ah ciladii murakabada min ajza min awsaaf oo kale wey haddaad tiraahdo waa shuruudna inta u dambaysaa tasdiiq ah tasawurwaadkan saddexe ka horaysana waa maxay waa shuruud in ayada lasoo mara mooyaan aan la helaynin tasdiiq aduu khilaafka waa iska khilaaf mantiqiga oo kalaami aan idinka daaye wuxuu uhi sheekhu watasdiiqu waxaa maa fiihi xukmu waa wixii xugum ku jiro xukumka wax noqon karaa haddii asaa kuu sheegay maxaa la xukumayaa bihubuuti nisbatin ay bihubuuti qadiyatin qadiyaad xukumaysaa khabar baad ridaysaa way nisbadu hadda waa khabar iyo aan hebel waa taagan iyo ma taagno waxaan waa toban iyo ma aha waxaan waa waaxid iyo ma aha aw nafyuha ama aw nafyiha ama diidadeedii ama ma jirtaad leedahay gabagabadu waa maxay taasna waxay noqotay tasdiiq wuxuu ihi wa kullun hadda u gudbay aqsaamulidraagi aqsaamulidraagi marka xagga maraatibtiisa la firinayo hunaa waxay ahayd aqsaamti min xay addaat wuxuu qaybsamayey tasawur iyo tasdiiq hunaana xagga maraatibti quwada quwada ayib wa kullu min alamrayni mid walboo labadaa ka ah, tasawur iyo tasdiiq ima daruuriyun ay badiihiyun aw nadariyun ay kasbiyun labadaa mid un weeye macaarifta sidaa iska ah fanulmantiqna waxaan laga hadlaa wixii aan daruuri ahayn wax aan daruuriga ahayn ayaa mantiq lagu daraaseeyaa daruuriyaadku mantiq shuqulkuma laha waxyaabaha nadariyaadka ah ead ka jaahil tahay eed raadsanayse ayuunbuu kaaga hadlaa mantiq haddaad ka jaahil tahay macnaa mufradinna tacriif baa lagu raadiyaabay ku dhaheenoo alqowl shaarix u yaqaanaan haddaad waxaad ka jaahil tahay uu yahay xugum iyo qadiyana waxaa lagu rahaa bidaliil daliil baad ku raadin haddaba waa un sidaa taqsiimkooda waa taqsiim waaqica lamana inkiri karo haddaadan garanaynin makarafon wuxuu yahay waxaadii wadaadow makarafon maxaa la yidhahdaa waa lagu qiixi makarafon waxaa la yidhaahdaa aalad waa damba la sameeyey oo codka gudbiso weynayso la kaalmaysto maxaa lagugu sameeyey shaygii aad jaahil ka ahayd waa laguu qeexay waa laguu tacriifiyey marka tasawuraadka waxaa lagu gaadhaa bitacriif bilqowl الshaarix kadibna xuduudda waad aragteen haddee rasmigii iyo alaabtoodii iyo hawlahaas halkaas weeye haddaad ka jaahil tahay anna muxamadan rasuul الlah seed ku ogaa nebi maxamed rasuul ilaahay inuusan ahayn baadan garanayn bاdaliili wاlbaraahin macnaha muxamed waad garan rasul waad fahansan maxaa kaa maqan laakiin adiyadan muxamed waa rasuul ilaahay ma dhaba mise dhab ma ahaad kaa maan inay dhab tahay maxaad ku raadin biadil waaba intaa xugum iyo go-aan inaad ka jaahil tahay iyo inaad shay daataa ah ama macno mucayana aadan garanayn waxa looga jeedo macnaha mucayankaadan garanayn waa lagu qiixi waa lagu tacriifin yuqtanasu bitariif kan qadiyaddan iyo xukumka aadan garanayninna bاdil اbrاhin وكuل min اأmrayn ima daruuriy daruurig waa maay waa maa laa yaxtaaج ilىa تafakurin sheekuna uu keeni doonaa dhiba ma laha wax walbo maskaxdaada iyo caqligaada uu garanayo dadaal iyo baadhid midna aan kaaga baahnayn oo qalbigaadaba ku duuban lagana yaaba inaad garan weydaba xilliga ay kugu soo birta hawsha ayadaa saadu ilmuhu u caqliyaystaba hal iyo laba keebaa badan laba badan buu kuleeyahay goormada ogaatay un kugu qosli ma sheegi karo xilligu ogaaday waa iska daruuriyaad hadduu kursi yar oo isagu ku fadhiya aad kacsoto ku fadhiisato iga kac kuleeyahay wuuna deeqa haddaad tidhahdo kugu qosli war naba meeshaan ku fadhiya ka kuleeyahay waa miyur asagoo ku fadhiya keligii deeqahay kaa dhegaysan ma haddaad tira wuuna deeqaaya madaxa igaga soo fadhi ucdhin waalan buu ku arkaaya wuxuu leeyahy madaara ha la geeyo yaa u sheegay in kursigan yarka uusan qaadin hal ruux ka badan waa iska daruuriyaed shayga noocaase qalbigaada ku duuban aan daliil u baahanayn haddaad inkirtaan lagu arkay inaad waalan tahay quraan lagu saarahayo waxaa la yidhahdaa <laughs> daruuriga waa midkaas ayib sheekhu wuxuu idhi aw nadariy waa midka kasbiga waa shayga u baahan ilaa daliil inaad baadho ood ka fikirto mooyeene wax kugu soo boodahayo oo qalbigaada ku dhacaya ma ah فالndriyu nadrigi marka markuu qaybiye haddana wuu tacriifin doona wuxuu ihi ma tawaqafa calaa milihi oo wax walboo ku xidhan asagoo kale ku xidhan yahay asaguso in la suuraysto ma rabahaa tacriifkii lagugu qeexin waa inaad fahanto waxaad tiri makarafon muxuu yahay mana taqi muxuu yahy waxaan ku uri waa aalad codka taatas lafteeda waxay kaaga baahan tahay waa aalad aaladay maxaad ahayd codka gudbiso codob maxaad ahayd gudbiso gudbiso maxay tahay waad ifahanteen wa looga jeedo waa intaa waxbaa isdaba jooga wuxuu yidhi waa maa tawaqafa calaa milihi waa waxa asagoo kale ku xidhan waliba markuu uu yahay kaan yakuuna shaygaad majhuul ka tahay murakaban markuu tasawur tasawur ku xidhnaanayo waa marka shaygu uu murakab yahay hadda maxaa waa aalad codka gudbisa ma aha aalad bas hadan ku gaabsaan lahaa waa iska dhibiraan lahayd maxaani waa aala codka gudbisoo suwadhow soo baxday marka tasawurkii hore eed u baahnayd makarafon ahaa wuxuu kaaga sii baahan yahay inaad wax kaloo asaga lagu gaadhay aad fahanto ood suuraysato wadalika miaali ka tasawur الsalaa salaadii fahamkeedi weeya nin baan salaad waxa la yidhahda aqooni ma hiya الsalaa buuli markaas le salaadu waa aqwaal wa afcaal muftataxaة bالtakbiir mukhtatabaة bالtasliim bisharaa'ida maksuusa lagu yidhi maxay oga baahanta salaad fahamkeedi inuu sii suuraysto aqwaal waa afcaal lagu bilaabo takbiir lagaga bax salaamo naqs oo weliba aqwaasha afcaasha wadata rimoor kaleo shuruud iyo arkaan iyo xisaabo kalea ah. marka waa maxay waa maa tawaqafa calaa milihi ka tasawur الsala maxaa yeelay salaadu ma aha hadda mufrad basiide waa mufrad murakab ah macaani bay xambaarsan tahay saa darteed baa laftirkeedu fahankaaga baanta taa waa tasawurkii nadariga ah atasawur الnadari waa maa tawaqafa calaa milihi wakadalika waa maxay waa tasdiiqii nadariga ah labadaba waxaa kugu jira atasdiiq الnadari wالtasawur الnadari kul maa tawaqafa calaa milihi waa maxay waa nadari ama tasdiiq ha noqdo ama tasawur ha noqdo tasawurkii nadariga wuxuu kugu miaaliyey ka tasawur salaa buu kugu miaaliyey tasdiiqii nadarigaha wa kalxukmi biwujuubiha bu kuri sheekhu ukumid la ukumo wujuub sala kalxukmi biwujuubiha salaadu waa waajib salaadaad suuraysan mafhuum iyo macan waajib baad haddana fahmi kadib nisbadii ka labada mufrad baad suurayseen xukumkaad ridaysa idan daruuri ma aha marka wujuub salaa ninkan horaan aan muslimiinta in badan joogin diintana aan dhex qaadin ati daruuri kama ah waa inuu ku raadiyo idan wujuub الsalaa yatawaqaf calى daliil daliilka qudhigiis wuxuu u baahan yahay suuraysi iyo fahar iyo inaad xukunto inuu xaq yahay kadibna aad tara xukunku dhalinaya marka way isdaba joogtaa baashu wadaata marmanaya wa kalxukmi biwujuubiha adna waa maalan misaalaan buu sheekhu soo qaat waa tasawur nadari ah waa tasdiiq nadari cafwan kul ma اxtaaja ilىa fikrin واstidlaalin waxaa weeye wa tacriifin ama waa tasawur nadari ah ama waa tasdiiq nadari ah wuxuuna kugu gaabi waama tawaqaf calaa milihi ayb sheekhu wuxu man tafaa fiihi hada tawaqufu wixii uu takoormo ama la waayo fiihi hada tawaquf fahuwa daruuriy kuu doona ha noqdo fahuwa daruuriyu tasdiiqan aw tasawura waa daruuri ama tasdiiq ha noqdo ama tasawur ha noqdo waman tafaa wuxuu anfoobo meesha uu ka baxo fiihi gudihiisa hada ay tawaqufu calaa milihi fahuwa daruuriyu weeye laa yaxtaaju u baahan maayo limaa yuktasabu minhu shay asaga laga soo dhambil qaato oo laga daliilkii wey daliilna u baahan maayo tacriifna u baahan maayo tasawurkiina laa yaxtaaju ilaa tacriif tasdiiqina laa yaxtaaju ilaa daliil limaa yuktasabu minhu ay limaa yu'khadu minhu wayustadallu calayh wuxuu uhi sheekhu marka falaa fi tasawuri yuxtaaju litasawurihi tasawur markaan marayno loo baahan maayo in asagii la suuraysto kaa waa daruuri hadda inaad suuraysato muxuu ahaayey waaxid waa shay iska daruuri so kaaga baahna waaxid hal labo wax kaaga baahan ma jiraan ayib dhul waxaa inay ardo tahay ma wax kaaga baahan tahay fikr kaama baahno falaa fi tasawuri ay daruuriy tasawurka daruurigahaa yuxtaaju loo baahan maayo ama yaxtaaj u baahan maayo naadirku litasawuri inuu suuraysto walaa fi tasdiiqi yuxtaaju litasdiiqin tasdiiq kale loo sii baahan maayo wadalika miaalka tasawur waaxid waaxid fahamkii kow inaad fahanto hal inaad fahanto allahuma haddaad dee hasha u qaadato neefki geelha waa gooni laakiin markaad cadad ahaan u aragto kaagama baana fahm iyo fikir midna kaagama baana laa yaxtaaj ilaa fikrin wa ilaa tacriifin kaas waa maxay waa tasawurkii daruuriga ah ka tasawur اlwaaxid waa atasawur addaruuri wa kownihi kowni اlwaaxidi uu yahay nisfa الاثnain asaga waaxidku waa maxay waa laba nuskood labo nuskood aydna waa maxay waa tasdiiq waxaad xukumaysaa halku inuu yahay laba badhkood ninkii suuraysta hal labana fahma waxay tahay xukumkan waa agtiisu waa maxay laa yaqbalu shaka abadan ninka ku inkaara waad waalanta orda quraan soo sar buu leeyahay labaad fahamta macnaha looga jeedo waa shay u qaybsamanka ah laba qaybood keliya waaxid waxaa looga jeedana waad garatay inuu yahay juz الاثnain cafwan nisfu الاثnain markaad fahanto waxaad dhihi waxaan xukumay halku waa laba badhkeed ma aha haddii lagu yidhaahdo weligaa lagu kari maayo bal xataa hadduu rasuul soo baxay ku yidhaahdo labadu niskeedu hal ma ah ka dhegaysan maysid waxaa ila hadlay ma nabiga mase ruux kala dhihi raxnada lan nabiga inuu saadiqi agtada waa ka maqtuuc warkan la sheegayna agtaadu waa kadib bilqaطci wاlyaqiin marka waxaad suuraysanaysaa inaad indhaha xoogow indha habeenimo ay kugu dhaceen oo waxa ku hortaaganba usan ahayn rasuulkii musadqa marka waa yaqiin inta ayada aan ka socono falqism maxay kuu noqotay waa iska daruuri ah waa arbaca tasawur nadari ah iyo tasawur daruuri ah tasdiiq nadari ah iyo tasdiiq daruuri ah afartaasaa meesha kaaga soo baxda aan ka gudbayna kugu daalinin qolyo marka cilmiga waxay u yaqaanaan mujarad اlidraag isilaaxaadkiibu kuu sheegaya cilmiga waxay u yaqaanaan mujarad اlidraag ama yaqiin ha noqdo ama danni ha noqdo ama xataa shaki ha noqdo ama wahmi ha noqdo idraaku nafsi lishay waxay u yaqaanaan cilmi oo nimanka cilmigoodu guda ballaadhan yahay waxaa soo galay amaaraadkii daniyaadkii dalaa xataa shukuuktii baa soo gelaysa mujarad lidraag wuxuu yidhi sheekhu ahaani ilaaqa labaad ee cilmi lagu ilaaqo waxyaabaha kale cilmi la yidhaahdo waa maxay mulaqu tasdiiqi qolya waxay leeyihin war cilmigu ma aha tasawur sidiisuba tasawur cilmi lama yidhaahdo e xugum iyo qadiyo markaa rida kadib ayaa cilmi yimaadaa bay dheh tasdiiq waa inuu shaygu yahay an tajzima calaa shay waa inaad shay xukunto diidda iyo ogolaashaba mulaqu tasdiiq kaasaa cilmi la yidhahdaa bay dha yagu fa yuqaabalu haddaan nimankan tacriifkooda cilmiga u yaqaanaan fiirino waxaa laga soo horkeeni oo laga soo horjeeda tasdiiqi bilmacrifati baa lala qaabay alatii yatasawuru nimankan marka ayago isilaax bay leeyihiin oo waxay leeyihiin shay mufrad ah macnihiisa inaad fahanto geed qori qalin dhagax dhul macno mufrad kitaab aayad suurad yani shaygaa macnihiisa haddaad fahanto waxaa loo yaqaan ina tasawur waxaan kanoo dhihi karaa bay macrifo macrifo aan dhahano ama aan tasawur dhahno laakiin dhihi mayno cilmi waa istilaaxa u soo maaragtay socdo oo madax bannaan waxay dhaheen waxaan dugsannay weliba cilmiga iyo macrifadu lafdulmacrifa wuxuu u gudbaa ilaa mafcuulin waaxidin cilmiguna meelaha lagu sheego wuxuu u gudbaa limafcuulayn idan cilmigu waa martaba ka sarraysa macrifada walidaalika ilaahay caarif la odhan mahayo caalim baa la odhan wadaadana xaydhan waa la dhihi karaa ilahay waa caarif maxaa yeelay xadiidkay ku timid ilaahay garo fi rakhaa yacrifka fi shidda maxaa le waa ficile xaggeed isamka oo keenta waa ka dhaqaalina yidhahda naga dhaqaajiya wagaas almuhim dhibba ma leh waxaa weeye waxay yidhahdeen macrifadu waa faham macaani lmufradaat in xukmi la ridana waa tasdiiq ama waa cilmi فلذلika cudiyat الmacriفaة لmafcuuli waaxidi hal mafcuul baa loo tilaabiyaa lafdiga ficilka macrifada caraفaa waaxidin oo kale naxwu caraftu زaydan baad zayd baan gartay wاlcilma ama wاlcilmuna waxaa loo tilaabiyaa ilaa mafcuulin naxwu calimtu زaydan qaa'ima marka waay zaydan waa baabs macrifada qaa'ima markaad gaadho tasdiiq baan helay iyo cilmi marka horta tasawur ka soo taga waa mafcuulka koobaade macrifo dhaha markaad mafcuulka labaad la gaadho markaasaa cilmi la odhanaya waa iska wehelshii aan macno badan lahayn maxaa yeelay qadiya waxaa laga hadlahayaa taqsiim aftar kula shareecada inuu waaqic noqda la rabo marka macrifo mafcuul u gudubtaa kan aan dhahno macrifo wixii u gudba muxuu ahaa laba mafcuul aan dhahna cilmi yani wax munaasaboo ka dhaxaysa oo muuqata ma ay jirto laakiin waa iska weheshadaan yustanas bay leeyihin nimankaa waxay idhahdeen aan qaybinno waxyaabaha la idraagee la haleelo wuxuu ruuxu haleelo oo aan wuxuu tasawuray oo uusan xukumin aan dhahno macrifo wuxuu xukmana aan dhahno cilmi ama tasdiiq idan had nimankan cilmigu waa akhasu min almacrifa nimankaana isku buu u ahaa baa maraatib lahaa mayn kulli cilmigu agtooda ka ah tan dambe marka manaaqadaa u badan isilaaxan dambe manaaqadaa iskale isilaaxa hore wuxuu la shaqaynayaa lugawiyiinta iyo culummada ka hadla diinta wixii walbo ruuxu uu dareemo waa maxay waa idraag laakiin ma lagu idlaaq karaa cilmi iyo may muran bay ka qabaan muran bay ka qabaan ayib tan dambe laakiin waxaa iskale waa madhab اlmanaaطiqa atafriiq bayn اlmacrifati wاlcilmi waa madhab manaaiqa wey wاثaaliثu iطlaaqa saddexaad wa huwa ashhar iطlaaqaati buuri waa magacyada ka u caansane tasdiiq alcilmu tasdiiqun khaasun cilmigu waa xugun gooni ah wa huwa tasdiiqii ama cilmigiina khaaska ahna waa xukmu dihni اljaazimi almutaabiqu lilwaaqic limuujibi kan waa yaqiinti nimankan ayagu waa maay waxay leeyihin cilmi waxaa la yidhaahdaa waxa yaqiinta hubaalka ah ee marnaba aan been noqon karin khaladna meella uusan ka soo geli karin aysan dhici karin inaad ku gaftaba alyaqiiniyaat alqawaaic aldaruuriyaat shaygaasaa la yidhahda baa dhan cilmi wixii ka horeeya dhan cilmi ma ah waxaa doontaan ku sheegay kuleeyihi warkan waxaa u badan mutakalimiin kan dambe mutakalimiin baa u badan waana midka lagu aafaynaya dhex joogo kutubulusuul dhex booda wey maxaa yeelay mutakalimiin baa dee usuulkii hogaamiyaal bakaha soo marka way kugu qarinaan maanta saasay kugu dha walidaalika isku khilaafeen maxaa daliil la yidhaahdaa wa huwa marka cilmigii tasdiiqa khaaska ah waa xukmu dihni maskaxda go-aankeedi weeye xukumkii aljaazimu go-naa almuطaabiqu ku beegnaa lilwaaqici waxa khaarijka ka jira limuujibin ay lidaliilin yaqiintu waa maxay cilmigu ama tasdiiq khaasa waa in horta aad caqliyan aad xugum riddo xukumka aad riday xugum aad baltamaysood ku taradudaysa me waa meed kaa go allahu waaxidun wa muxamadun rasuululahi baad taagan tahay waa xugum maskaxdaay imaankaada ka soo fulay oo go-an jaazim ah mutaradidna ma tihid ixtimaalna ma aqbalo wey aljaazim waxaa looga jeedaa laa yaxtamil shaki ma aqbalo wey taradudna kuma jiro waad goynaysaa almuaabiqu lilwaaqic tana waa ixtiraaz muhiim jiddan waxaa laga yaabaa inaad shay baadila aaminto xagganna aad kitaab qur'aana ku maraysaba oo ku dhaaranba xugun baad waana kaa go yahay beli weliba waad ku dhimanba oo agtadu shaygaasi taradud iyo baltan iyo laba aflaynaya amay si kala noqotaa iyo ma taallo waad goynaysaa bir ku goyn almuطaabiqu lilwaaqic ay lilkhaarij khaarijka waafaqsan markaa tidha ilahay waa waaxid oo xaqiiqada khaarijka waafaqsan maaha ilaahay waa waaxid subxaanaه wa taعaalى fii xukmika wa fii nafsi wa huwa waaxidu fi xaqiiqaة اlamr wa fi اlkhaarij intaasoo dhan waxaa laga yaabaa in aad iska aaminto shay ood go-aamiso oo weliba uu waafaqsan yahay xaqiiqada jirta iyo waxa dhulka yaalla wamaca dalika aadan ku dhisin daliil limuujibin buu kuu raaciyey ay limuujibin daliil waajibiya liljasmi walilqaطci wاlmuطaabaqa lilwaaqic idan saddex shay laga helay wey cilmiga ay u yaqaanaan nimankan sheegayga cilmi u yaqaanaan waa in saddex shardi laga helo aljasmu almuطaabaqaةu lilwaaqic lidaliilin waa in daliil uu intaa keeno saddexdaa shayga laga helay cilmi u yaqaanaan haddii intaa laga waayo cilmiba ma aha marka akhbaaru laaxaad dawaahiru kitaabi kitaab illahi subxaana wa tacaala iyo ijmaacaadka badankood iyo aqiisada sharci kulli waxay ku ma aha cilmi ma aha cilmina ma faa'iidayso aafadu meeshana ka bilaabataa iska ogaada wuxuu yihi sheikhu fain lam yakun xukmu dihni hadduusan ahayn jaaziman mid gooyey qadiyadda uu xukumaya haddaysan uusan bir ku goynaynin waad eegaysaa aqsaan baa meesha ka soo bixi wey meesha waa laga farcami buu ku leeya wadaadku fain lam yakun jaaziman famaca alistiwaaءi shakun wa maca arujxaani alraajixu dannun wاlmarjuuxu wahmun soo ma marka waa maraatibkii cilmigan soo sheegnay ba hadda u wadaadku ay soo sheegeen xukun baad riday laakiin qaaic agtada kama ah ma maadan ma goynaysid waxaa leedaha saas anu kule u arkaa waxayna dhici kartaa inay si kala noqoto الshaafic muxuu yihi ra'yi sawaab yaxtamilu الkhaطأ wa ra'yu غayri khaطأ yaxtamilu sawaab masailka ijtihaadku ka hadlaya aniga waxaan qabo waa xaq buuri waxaana dhici karta inaan surma seegtayoon gafo ninkaan isayna iga soo horjeedo warkiisu waa baail wuxuuna waxaa suuragaala laakiin inuu aq yahay shaafici hal jazma i ijtihaad lam yajzam mar haddaad ixtimaal aad leedahay saasaan u arkaa laakiin waxaa dhici karta inay si kala noqoto lam tajzim jazmi meesha ma ma yaal birkumaada goyni marka wuxuu ihi fain lam yakun jaaziman xukmu dihni ama xaakimka oo wadaad ka hadlahaya ama adiga shaksigaaba haddaadan qaldiyadda aad xukuntay aadan goynaynin oon bir ku goynaynin waa un saddex xaala mid unbaa iman saddex aalon baa soo bixi suuro weeye in dhan kula xoog badan yahay dhanna kula daciifsan yahay inay labada dhanba ay siman yihiin waa markaadan goynin weeye hadda ayib haddii aad goysa sooba dhammaatayo waxaa laga helay jazmi iyo muwataabaqat اlwaaqic iyo daliil tusahaya intaad sheegtay laakiin markaadan goynin labadaa suuraa taalla in warkii adugu aad martay iyo kasoo horjeedkiisu ay siman yihiin iyo in dhan aad xoojinayso dhanna uu dheliyo hoos uu jiro famaca stiwaai maca istiwaai arafayn wey labada araf ka aad ku hadashay iyo ka kalaba hadday siman yihiin shakun baa la yidhahdaa waa iska istilaax usuuli ah ama kalaamia ah ama fiqi ah luqada shuqulkuma laha alluga shakiga waxay u taqaanaa waa muطlaqu taradudi ashaku fi luga waa muطlaqu taradudi shay baad ku hadashay waad baltantay ama waad laba aflaysa hadday doonto dhinacba ha kuu rajaxnaado ha kuu xoog badnaado shaki bay iskaga yaqaanaan laakiin in la shardiy istiwaaء طarafayn waa iska isilaax fiqi ama usuuli ama kalaami ah ومع الرجحاaن رuجحاaن أحad الطرفaين labada dhinac midkood inuu xoog badan yahay kale ka xoog badan yahay الراaجiحu dhanka sareeye xooga badan ظن mala la yidhahdaa والmarjuuxu ka laga xoog badan yahayna وahم ismuuثin baa la yidhahdaa tanna waa اصطiلاaxaad laftirkeedu وahm iyo dani iyo shaki in la kala qadqado waa istilaaxaad qolyahan ay leeyihiin qolyahan uu sheeku kusoo sheegay baa iskale ayib danigu hadde isagu waa daliil la oo shareecada ay ku dhisan tahay adilo badanna ay faa'iideeyaan qadayaadka iyo axkaamtana lagu dhiso danigu amaa shakigu asagu hadduu asal hore uu ka duulahayo asna axkaam baa lagu dhisaa shakigu laftirkiisu bimujaradi akaam laakiin markuu asal cuskan yahay ama halabo uu cuskan yahay waxaa lagu dhisaa axkaam subanu muxu sal slam midkiin habeenkii markuu seexdo waagu u bariyo yuusan gacanta gelinin weelkii biyaha ilaa uu farxasho fainahu laa yadri ayna baatat yadhu soo shaki ma ah laakiin waxay cuskan tahay asal oo ah alixtiyaa lilcibaadaati wاطahaaraat nimanna meel kale ku dhuftaan ama halabay sheegeen shakigu sidiisu waxaa wey inaan lagu dhisin wax xukuma asalkiisu laakiin hadduu usuul cuskan yahay marba wax lagu dhisaa xadiidka cadi bn xaatim iyo abi taclat alkhushay nabi allow gantaal baan tuurahayaa ama ey baan dirhayaa kadibna gantaalkii aan gamuunka ama fallaadhaan neefka ku dhuftay ugaadha ahaa oo biyo dhex yaalla ama gebi iyo qow ka duray baan arkii maxaan sameeya na wuxu ha cunin faraha ka qad maxaa yeele waxaa dhici karta inuu tuqowga ka fayn uu ganac go-ay waxaa dhici karta in biyaha uu ku baktiye waxaa dhici karta in leebkaadi iyo gantaalkaadi uu u dhintay laakiin shakigan hadda maxaa loo ictibaariyey ilan wuxuu cuskan yahay alaslu fi luxuumi ataxriim ayib marka shakigu marka mararka qaarkood waa la ictibaariyaa laakiin waa inuu usuul itimaa markaa cuskado ama alwaham wahamka wax ictibaariya anugu ma arag oonaan ka ahayn annaga shaaficiyada aniga waa ogtahin shaafici baana waa la socotaan baan umalaynaya shaaficiyadu marar bay ictibaariyaan adoo gebagabaysto oo tayama biyo darteed biyaad raadisay falam tajid fain lam aayaddii falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiba biyihii baan raadiyey waan ka samray xaggaan u wareegay meel walbaan markaan hubsaday inaan meesha biyo ka jirin yaan gebagabaysi ku dhuftay anoo gebagabaysanoo salaaddii sugaaya yaa qalo waxay igu soo amaad meelaha biyo ka jiraan soo iskama dhici karta inay dururba hadda daadataba wahan baa igu yimid tayamumka waa bura cindanaa gebagabaysiga agtanadu <laughs> waa buray furuucda waa leedahay waxaa ka mid a awhaamta lagu dhiso axkaamta mararka qaarkood salaadii jumcadaad soo gaadhay ragcadda u dambaysay oo laga ictidaalay imaamku samic allahu liman xamada yidhi yaad kula xidhata waa ragcadda u dambaysa maxaad xidhan bay dhaheen shaaficiyu culamo badanna ay leeyihin kulligoodba wax yarba mooyeen jumcaad xidhanaysaa waad hubtaa inaan jumcaadan soo gaadhin laakiin maxaad xidhan jumcad xidhan oo niyoon waxaad dhici kartaan nidhi in imaamku ragcadba ka tegey ama rukniba ka tegey oo gadaal baashu kuu hagaagtaba ood noqotay nin soo gaadhay jumcadii ragcadhan ka soo gaadhay waa garatay baan u malay mulaaxadaad noocaas annagu baan leenahay laakiin asal wahmiga iyo shaki waxba laguma dhiso ayib sheekhu wuxuu yidhi aan ka tagni intaa waxba idinku lugum meelo badan baad ku daraasayseeni wain lam yutaabiq wuxuu ka soo hadlay xukumkii hadduusan jaazim ahayn wixii ka baxaya kuu sheeg muxtarazaadkiisi buu kuu sheegay almutaabaqa lilwaaqic shardiga ah wixii ka baxaayay wain lam yutaabiq xukmu dihni اljaazim hadduusan ku beegin oo waafaqsanayn waxa ka jira waaqica iyo xaqiiqat اlamri ee dhabta ah ma waafaqsano tiaadun faasidun baa loo yaqaana waa ictiaad adaa iska dhaadhiciy waba kama jiro waxaan jirin baad aamintay maxaa ka mid a nasaara waxay ku n allahu aliu alaa way jazminhaya waana ku dhaaranayaanba laakiin hal yuaabiq alwaaqic abadan waa ictiqaad faasida jazmigiinu iyo ku dhaaradkiinu macno ma laha waa ictiqaad aan jirin oo faasida wahwa ictiqaadkaasi aljahlu اlmurakab baa la yihahda ictiqaadkaa faasidka ah shaygii waad jasminaysaa mana waafaqsano xaqiiqada jirta xogta dhabta ama waafaqsano marka jahli murakaba waa jahli laysdul saaray liannahu waa murakabun bay dhahaan wadaaduhu min cadam اlcilmi bالshay wa اctiqaadin hayri muطaabiq laba shay buu layska tarkiibiyo waa maxay horta xog ma haysido waa kaa maqanta labo xog la'aanteeda haddana wax aamintood ku dhaaranaysa marka waa murakabun min cadam اlcilmi bishay horta xogti ma haysid oo waa kaa maqan tahay labo xog la'aantii baad ka diin dhigoon ood ku dhaaranayso ad agana aad aaminsan tahay marka waa murakabun min cadam اlcilmi bishay wa اctiqaadin غayri muطaabiqin lilwaaqic ayib labadaa maadaama uu shamliyey ictiqaad faasid ka waxaa la mid a de ru'yat ullahi ay inkaraan mucsiladoo kale ahlubidcaad aragteen carakawaaga ah ee xaggana aaminsan caqaa'id baaila faasida kadibna ilmada duuhay ku naf waxa yael jannaan ku gelinaa baa ka mid a way jasminhayaan waa ku dhaaranoo waa kuwawada marqaamahayaad aragteen eed dhishow amay kaa fiican yihin sida wadaadkii ogaadeen wadaad ogaadeen ba waxaa la yidhi isagoo jigjigo jooga wuxuu arkay baa la yidhi niman nasaaro u dareerihaya kaniisad oo magaca cad qaba oo midda barooran iyo mid qolyahaasna waad aragteen waa niman dhib badan waxaan moodiba muslimiin ciid ka soo dareeray siday baasho ugu dhegan yihiin nin caamayo wuxuu ahaa baa lean aqoon badan lahaynoo marka midda barooranaysay midka ooyahay iyo wadaadka dubka weyne hor socda ee muxuu ahaa qayska boobka ah iyo wuxuu war abooyin ama way naga quman yihiin buuri kuwan maxay ahaayeen <laughs> wuu la yaabay siday shiki baa galay wuxuu hi naga quman yihiin yacani ruuxu moogda waa iska caambay wax badan laba socdo markuu nimanku sa isleeyihiin la yaabiy wuxuu idhi ma dhici kartaa inay naga quman yihiinba waa jahli murakaba marka ictiqaadkaa faasidka waxaan kala qaad lahayn markaad kutubta maraysaan sababan kaana bitaqliidin aw bistidlaali ma la maa laysa bidaliil ku khaldamina waa ictiqaad faasida sababan kaana bitaqliidin aw bistidlaali maa laysa bidaliil ama wadaad taqliidi oo wadaad hebel baa yidhi dheh ama waxaan dliil ahayn intaad dliil moodo dliisho ku baaba mee cidl ayb wuxuu i sheku ama اbasid jahliga asagoo iska dabacsanee basiidka en murakabka ahayn min shay-ayn fahuwa intifaau idraaki aslan wey waxba inaad haleelinba waa maa ma aqaanaa tiri ilaahay baa garanhay ma aqaan idan waxba laguma haysto waa maay waa jaahil jahliga waa jahli basida waa intifaau اlcilmi cadam اlcilmi bishay wax kale adoon ku darin laakiin dhagax meeshan yaalla haddaad tiraahdo ma ahe waa biyo wey dhagaxu ama bir meesha aad mae xaashi weeye maxaad ku dartay birtina ma taqaanid waxaadna aamintay inay xaashi tahay haddana marka labaad isku darsanayso fahuwa intifaau lidraaki ay intifaau lcilmi aslan laakiin cala alqaabili lilidraak meesha calada inay can tahaan u malaynaya walcilmu cind allah jahligu xaggee ka dhacaa yaa la yidhahdaa waa jaahil wuxuu ka ixtiraazaya hawl ay isku hayaan mutakalimiin iyo qolyo kale wuxuu leeyahay waxaa weeye meesha aqbasha inay aqoon yeelato ama aysan aqoon yeelin baa markuu aqoontii laga waayana jaahil la odhan maxalkaas haddii laga haya caalim la odhan laakiin shayga asaalatanba cilmiba aan aqbalin iyo macrifo midnaba lama yidhaahdo jaahil la odhan maayo fahuwa intifaau idraaki aslan laakiin waxaa weeye cala alqaabili ay laakin yushtarau intifaauhu can ilqaabili lilcilmi u ujeedaa waa in cilmigu laga waayo meesha cilmi aqbali jirtay falaa yuqaalu fi ljulmuudi jalmuudna waa laajinka waa laga kordhaba mararka qaarkoode dhagaxa la odhan maayo m julmuudku waa dhagaxa weyn maalan jaahil la odhan dhagax fadhiyaa tiri intaad tuntuma dhaci kan waa jaahil baa tiri socon mayso lianna sakra aw ljulmuud laa yaqbalu lcilm shayga cilmiga kasban kara ama heli kara marna wax ka jaahil noqon kara ayaa waxaa la yidhahdaa jaahil idaa jahila wa caalimun idaa caraf marka waa meeshay u yaqaaneen odhan jireen eh, shubhat eh, alcadam walmalaka aw almalak walcadam eh, falaa yuqaalu fi ljulmuudi maala jaahilun liintifaa'i اlcilmi canhu la'aan uu waayey dhag wuxuu cilmi waayo u dhihi mayno waa jaahil wadaadka jaahilka isaga kasii liita maxaa yeelay wadaadka jahilka waxa ka suura gasha an yatacallama bacdu inuu hadda kadib wax bartaa ka suura gasha maxalka cilmiga aqbala iyo jahlag ayaa ka fadli badan maxalka aan aqbalin mutakalimiin baa maki iyo falaasifa cafwan falaasifa ilaahiyiinta qolyahaas ku sheegay iyo kuwii kafarada ka horreeyeyba waxay dhaheen ilaahay samci iyo cilmi iyo maqal iyo xayaad midna lagu tilmaami maayo markaasa waxaa lagu yidhi haddaad tira ilaahay samiicna maaha caalimna maaha xayina ma ah oo sifaadka kamaal o dhan aad u diideen waxaa ka laasimtay inuu noqdo naqsi baa ka laazimi haddaad sifatulkamaal meesha ka saarto waxaa ka soo baxaya liidnaan iyo nuqsaan baa ka soo baxday ilah haddaba marka waa naaqis waxay dhaheen sifatu kamaalka marka meesha laga anfiyo meesha naqsigu uu ku soo baxaaya ee ku imanaya naaqiskan noqonaya waa meesha horaanba aqbali jirtay ilaahay horaanba maba aqbala yidhahdeen sifaadka ilaahay waa maxal bayn laa yaqbalu اlcilma wاlqudrata wاliraadata wالsamca ilى akhiri marka fanafyu اlcilmi can الsakrati laysa naqsan bay dheheen kadalika nafyu اlcilmi can اllaahi laysa binaqsin fiihi bay halkaasay la mari waaa l wuxuu yidhi aamidi waa shubhaة laa jawaaba lahaa la socdaada mutakalimiin say u wadeen waxay idhaahdeen nimanka halka hadday soo istaageen wuxuu yidhi aamidi kitaabkiisa muxuu ahaa ghaayat اlmaraam fi cilmi اlkalaam iyo afkaar اlafkaar fi usuul الdiin wuxuu yidhi wa hada laa jawaaba canhu buuri ibnu taymiya marka wuxuu yidhi waa kaa ninka u dambeeyey mutakalimiin halkaasuu taagan yahay shubhadaa sheekhu meeshay soo marto intuu dameer dameer caydhsadoo caydhsada waa shubha musiibo ah alcadam walmalaka loo yaqaana ayib si kastaba noqotay aan kugu mashquulinin sheekhu wuxuu ku yidhi hmm. waa dalaalada de marka shaygu waaa laga yaaba isagoo daliil ah fii xaddi daatihi inaad dhigto meel uusan lahayn waa ictiqaad faasid ah noqon ha noqona waa garateen baan umalay aan ka socdo bimacnaa maxalka qaabiliya ula lilcilmi waliljahl ayaa marna jahli loo sugaa marna cilmi laga anfiyaa ayib maxalka aan qaabiliye lahayn ka kaljulmuud la odhan maayo waa jaahil intiba cilmi canhu saas ujeeda laakiin waxaad ogaataa sidaysan kugu dhumanin maxalka qaabile cilmiga iyo jahliga ka fiican midkan asaalatan ba aqbalin marka waa garatee baan u malay ayib uma haada in subiqa biidraakin uma zaala fasahwun fain imtada zamaanu zawaalihi fanisyaanu fakulu min aalaai ahasu mima qablah wuuu i sheekhu uma haada aljahl basiid buu ujeedaa ishaaradu waa iljahl basiid uma haada intaa kadib u kan jahliga basiidka ah in subiqa haddii lagala hormaray biidraakin haleelid shayga aad garanaysay uma zaala idraakin meesha uu ka baxo fasahw maa la yidhaahdaa shay waa taqaanay waaa inuu waxayaa taqaanay dhagax waxaa la yidhahda garanaysay masale cilmi aad taqaanay salaada qaabka loo tukadaad garanaysa shayga sida loo isticmaalaa telefoon iyo baad garanaysa kadibna muddaad moogeyd ama wakti yar gudahoodbaba wixii aad ku ilowday in subiqa biidraakin uma zaala fasahwun shayga aad horaan taqaanin hadda aad garan weydo horta maxaad ka joogtaa jahli basida liannaka laa tadri laa tacrif cadam lcilmi bishayba hadda taaganta jaahil basiidaad tahay jahlan basiian laakiin maadaama hadda ka hor aad taqaanay haddana uu kaa xabsaaray waxaan leenahay fasahwan sahwi baa la yidhahdaa aflana in lagu magacaabaa laga yaabaa in afla la yidhahdo waa laga yaab horaan baan aqaanay xoogo waa iga xabsaaray fasahwi fain imtada zamaanu zawaalihi hadduu taagmo xilliga hawshaa ay kaa maqantay hilmaankii baa toban sano iyo dhowr sano iyo bilo gaadhay fa nisyaanun baa kaa la yidhaahdaa maalmuu gaadhay saacado lannu sahwiga iyo nisyaanku way kala sareeyaan maxaa yeelay sahwigu agtoodu waa wax yar oo ilbirsu ku soo noqon kara hadda adoo hadlahaya ayaad hadal rabti baad ka hafaysaa kadib hor muxuu ah waxbaan raba inaan kuu sheega kadibna waad soo qaban nisyaanku in lagu xusuusiye mararka qaarkood oo subxaan allah lagugu daldala mooyeen lagu soo loodin maayo <laughs> waa kala yar sareeyaan oogow waxay dhaheen fain imtada zamaanu zawaali ee zawaali alidraag fa nisyaanu way maca kowni sahwan isagoo sahwi u haddana nisyaan yahay nisyaanu maxaa tahay waa sahwi qaan gaadhay sahwi xoogu yar dheeraad waxaan leenaha waa nisyaan waa inta macno male waa istilaaxaat lilusuuliyiin oon luqada shuqul ku lahay waxaa laga yaabaa inay sahwiga nisyaan ku dhahaan oy nisyaankii sahwi ku yidhaahdaan oy qaflo ku dhahaan luqawiyiintu marka hawlahan waa iska istilaaxiyaad wuxuu ihi wadaadku fakulu min aلثalaaثة mid walboo saddexda ka mid ah akhasu wuu ka hooseeyaa oo waa ka sii kooban yahay mima qablahu kii ka horeeyey الnisyaanu akhasu min الsahwi والsahwu akhasu min aljahl الbasiid saasuu ujeedaa nisyaanku muxuu ahaa waa sahwi tallaabsaday waxaad dhigi karta marka fakulu nisyaani sahwun walaysa kula sahwin nisyaana sidoo kale asahwu akhasu min aljahli اlbasiir maxaa yel isaga wuxuu ahaa shay horaan aad taqaanay oo haddana aada haftay amaa jahlbasiidku wuxuu ahaa shay aan weligaa aadan baraninba kumama soo marin xalay dhali baad ka tahay kaa waa jahli basiida shayga intaad barata haddana kaa aad ka duuftay baa la yidhahdaa sahwi marka asahwu akhasu min aljahl اbasiid saas u jira tacaariif kalena way jiraan qolyo aan kala qaadinna way jiraan oo sahwiga iyo jahliga basiidka iyo nisaanka aan kala qaadin waa jiraan aan ka socon muxuu u gudbay laba shardi buu ka soo hadlay aljasmu wاlmuطaabaqaةu lilwaaqic buu ka soo hadlay waxaa inoo hadhay wاlmuujib wuxuu idhi wlmuujibu daliilkii waajibinayay jasmigii iyo muطaabaqadii ee cilmiga faa'iidaynayay ima mufradu min xisin aw caqlin aw murakabun minhuma sidaduba uruq waxaa la yidhaahdo waa saddexdaa keliya caqli iyo xisi iyo samci baa la oo naqliga loo yaqaanaa waxaad xawaas ku dareento ood aragto oriso maqasho dhadhamisoo taabato iyo shay laguu soo guuriyey oo tawaatur kugu soo gaadhay ama si aan tawaatur aynba kugu soo gaadhay iyo shay fikir iyo caqliya maskaxad isticmaashay aad ku keento durqun marka almacrifa saddexdaasa lagu soo ururiyaa nimanna midkan hadda aan sheegnay ee tawaaturka xoosgeliyaanba xisiga marka waxay ku dhahaen duruq almacrif waxaa weeye ima alxisu wa ima alcaqlu laakiin saddexda in loo kala qadaa loo badan yahay tiibu sheekhu ka hadla wuxu uhi walmuujibu daliilka waajibinaya lixukmi الdihni اljaazimi اlmutaabiqi lilwaaqic waajibinaya ima mufradu min xisin inuu yahay daliil madax bannaan oo xisiga ah dareenka waxyaabaha la dareemo aw inuu yahay mufradu min caqlin iyo caqli mutaxanoo keliga in lagu ogaado aw murakabu minhuma ay daliil iyo muujib laga dhaliyey min alxisi wاlcaqli oo laisu geeyey daliilka cilmiga yaqiiniga waajibiya ama waa xisi ama waa caqli ama waa caqli iyo xisi la isku daray wakulu min dalika mid walboo saddexdaa ka mid ah xisigii iyo caqligii iyo isku darkoodii yufiid اlcilm الdaruuriya cilmi yaqiin u faa'iideeya ilaa ma kaana daruuri waanu soo tacriifinaan umayn muxuu ahaa waa maa laa yaxtaaju fikrin wa nadan wastilaal sheekuna kuu soo misal wuxuu ku yidhi waa maa laa yatawaqafu shay o calaa milihi ilaa ma kaana binadari اlcaqli fainahu nadariyu ilaa maa kaana ilaa maa wujida w wixii lagu ogaada lagu helo binadari اcaqli caqli fiidintii iyo baadhidii iyo istidlaalkii lagu helo kaa daruuri ma ahan fainahu nadariyun waa istidlaali nadari waa maay waa maay waa shayga aan badiihiga ahayn aan daruuriga ahayne istidlaal lagu ogaanayo caqliga keligii wixii lagu ogaado meesha uu ku yidhi ilaa maa kaana binadari اcaqli ixtiraas baa ku jira maa kaana bidaruurati اlcaqli buu ka saaraya ma kaana bidaruurati اcaqli bu ka saaraya maa kaana binadari اlcaqli fiiro wuxuu ku yimaada waa nadari isdilaali mooyeen ma aha daruuri ma aha falxisu xisu waa ma waa dareenka waa xawaas alkhams indhaha wax lagu arkaa dhagaha waxbaa lagu maqlaa wax waa la taabtaa oo lamsi baa la gadaa waxna waa la uriyaa midna waa la dhamiyaa caanaha inay macaan inay kharaar yihiin carabkan ku ogaanaya shaygan barfuunkan cadarka inuu qarmuun yahay inuu udgoon yahay iyo inuu wanaagsan aggan ku ogaanayna urinta shay baan gacanta saaray inuu qallafsan yahay inuu dabacsan yahay iyo inuu xariir yahay maxaan ku ogaanayaa lamsiga taabashada dhawaqa iyo maqallada iyo codadkana dhagahan ku ogaanaya indhahana xawaas alkhamsi marka intaasaa loo yaqaana xawaasulkhamsi marka aafo wixii lagu ogaado inta badan daruuri buu noqdaa yaqiini ah laakiin waa haddaan aalada wax ka ogaanaysa dhib ka jirin indhahoo kale matalan shaygu hadduu kugu soo dhowaado oo aad kugu soo dhow yahay sibxan arki maysid qurbiga mufridka ah waa cillo keenta in indhahaadii ay qaban waayaan shaqadii loogu talagalay fogaanshaha xadgudubkaana waxay keentaa in wadiifadii indhuhu laga rabay ay sibxan u qaban waayaano shayga arki waayaan oo ruuxii oo kaa fog aad u qaaataba inuu dhaqdhaqaaqay dhaan dabagal asaga dhama biyuu noqonaya ruuxii wuu qulqulahaya haddii indhuu xoogow aada indho yaraysana ruuxii caddaaba adig buu madow yahay madowgaadaan arka war ma madoobiya carab baan ka caddahay baad leedahay yacni dacfi ku yimid fi laala wuxuu keeni karaa in shaqadeedii ay si fiican u qabsan weydo dhagahoo kale haddaad dhagaha ka jigto oo xoogow juu kaa gaadhay waa xaalkoodii allow sahl wey wamaca daalika indhuhu adoon wax dhiba ka qabin yaa u arki kartaa shay socda inuu taagan yahay ilmo yaroo dashay waad dhowraysaa wax socda ma aragtid sanad walbana waa sii socdaa waa dheeraanhayaa waxa ku darmahaya miyaad aragtaa indhuhu xad awood bay leeyihiin hoos baad fiirin waaad markaad fiirso inuu taagan yahy wuuna socda la socda hadda indhahaad ku taagi oo kiyaadaad u gashaan waa taagan yahay xaqiiqatanna waa maxay wuu socdaa indhihii wa lagu arkay iyo dhegihii xawaasi shankeeda banaanka tale gaal iyo islaamba waxay ku arkaan ay rumaynayeen ayaa dacfigaa ku jira maxaad moodaa wax lagu ogaanayo caqligii iska tabaryaraa ee shubahaadka lagu sii daayey ee balaaya lagu sii daayey aallo walba oo ilaahay ugu talagay in wax lagu ogaado hadday ka badbaado dacfi khilqiga waa xawaasta shanta ah ama shubho ay ka badbaado kii caqligaa ah sidiisa u gudanaya shaqdi logu talagalay caqligu waa aala macrifa waa inuu ka badbaado laakiin shubho nasaara waxay ku leeyiin ilaahay waa haaliu halaa alabu wاlibnu wa ruux اlqudus waxay ku dhaheen waa ilahan waaxid waa shay waaxid ah ma suuragal ba horaan waxaa tihi saddex buu yuu saddexeeyaa haddana saddexdooda waa shay waaxida waa shay baaila faasida bidaruurati اlcaql ma tahay mise ma ah waa maca daal qolyaa ka caqiida dhoon ku dhimanaya kugu dilaba oo kugu jahaadaya maxaa ku dhacay shubha waagu yaraabaa lagu abiye lagu afuufay waa lagu anqariyey waa lagu walqalay waa lagu gardaadiyey waa si loogu habay maxay u noqotay daruuri agtiisa ka noqotay caqligu waa inuu ka badbaado shubahaad shahwana ka badbaado waxaa laga yaabaa in marka caqliga waxay dhaheen culummadu waxaa indha tira laba shay shahwo iyo shubho hashub waxaa la yidhi haadaantan ma aragtee laantay aragtaa neefka geela waa aragtay laan fiicanoo meel ka suba duu arko wuu laacayaa neef geela mana arko shalaqawtiga ka sokeey markaasuu ka fukanaya wadaadku hadday shubha gasho balaayada ka iman ma arkay shubhadaasa waxaad lacagtaasi magacaas iyo xoogaa maalka ay halkaasa u socota nimay meelo u caddahay dheen soomaalihee meelu ka madow maxay u jeedaan shubha mehe shahwo wey shahwaa gasha damaac iyo dareen ayib laakiin markuu keligii guriga fikiro oo jooga caqligiis wuxuu xusma inuu khaldan yahay caqli wuxuu dhi waxaad samaysay maanta waa khaldanaa maxaad ogu nacamli wadaadka ma runta u sheegtid ma ilaahay ka cabsatid hal mar maad dhimana maad kasii daysid caqligu kula xisaabtami waa looyar kugu naban wey laakiin waxaad dhihi hadde waa sidee xaaladdu waa saas weeyo waa in la xishoodo baashu waxay ubaahan tahay bezayne u baahan tahay oo <laughs> shahaawadaa kugu akrinaysa naftaa kugu akrin yaanaan ku mashquulinaya falxisu xisigu waa labo dareemayaasha jidhka wey dareemayaasha jidhka ku rakiban waa labo dareemo banaanka yaalla iyo mid libidhsan oo gudaha ku jira falxisu imaa daahirun inuu muuqdo ka ixda xawaasi alkhams dareemayaasha shanta oo kale mid ka mid a ah. wa almudraku bihi dareemayaasha shantaa shayga lagu ogaado waxaa la yidhaha alcilmu alxisiyu alxisiyaat baa la yidhahdaa waxaad maqalka ku ogaato ama isha aad ku aragto ama aad uriso ama aad dhamiso ama aad taabato waxaa la yidhahdaa macluumkaas waxaan odhanaynaa alxisiyaat ama xisiyun baan lanna waxaad ku ogaatay biaalat اlxisi aw bixaasati الsamci wاlbasari ila akhir baad ku ogaatay kaa marka waa kii muuqday ee banaanka yaalla midka isaga ah nin walba gaal iyo islaamba way rumeeyaan wa imaa baailun iyo mid libidhsanoo hoos jira inuu yahay kan dambe waa muhiim jiddan markaad meelaha maraysaan iska daraaseeya iskana ogaada masaa'il waaweyn oo usuuliha ah ku xidhan oo caqadi ah imaa baailun mid libidhsan inuu yahay ka ixsaasi nafsi bijuucin naftu inay dareeto baahi wuxuu ku dhihi waan baahanay sheekhu waan qadaynay baahin waa baahanay ma arkaysa baahi ninka ka muuqad mid aragtaa isagaa dareemaya adugu waxaad ka og tahay ma jiro aw bicilmi shayin ama wuxuu dareemay inuu shay ogaaday ha waxbaa igu dhibcayba qulubba itri waa fahmay sheekh ka soco ku leeh inuu fahmay inuusan fahmid war ooma haysa isagaa ka warramahaya waxaa qalbigiisa ku dhibcay wayusamaa waxaa lagu magacaabaa almudraku bihi shayga lagu haleelay lagu ogaaday bilxisi اlbaطin alwijdaaniyu baa la yidhahdaa kii la helay nisba ila اlwijdaan ay ilwujuud الnafsaani naftadaad dareemaysa sheega inay heshay oy qabatay dhabbaan dhib waa hayaa ku leehay shakaas waan qabtay ka soco ku leehay xaggeed ku qabatay war waan hayaayo soco ku leehay gacanuu ku hayana ma arkaysid laakiin waa maxay hoostuu ka hayaa ma tamise maaha wijdaani marka waxaa loo yidhi waa nisba ila alwijdaan ay alwujuud anafsaani waxay kan loo yaqaanaa almushaahadaat albainiya mushaahadaat albainiya ayib ayaa lagu ilaaaa middan dambe la socda hadda middaa hore middaa hore waxaa wadaagaya uun dadka indhaha qaba ee dhagaha qaba ee wax uriya taabta dhadhamiya tan dambe bat muxuu ahaa xisal baatinka ah waxaa wadaaga bahaa'imta caruurta yaryarka cuqalada culummada caamada dadkao dhan baa ka siman nimaan dhagalahayn oon waxba arkaynin oon waxba urinin oo intuu ay kami wuxuu leey waan wuxuu kuu qori karaa inuu gaajo dareemayo inuu he hebel necab yahay inuu kaa jecel yahay waa meeshay ka farcanto acmaal اlqulub markaad usuuludiinka joogtaan iyo baab اliimaan wاlkufri meeshaad joogtaan baabkay ka baxdo waa maxay waa alxawaas albaطiniya xubiga buqdiga juuca khawfka walbahaarka cabsida amaca waxaas o dhan agay ka baxaan waa alxis albaaini alxawaas albainiya lagu ogaadaa neefka xoolaha wuu dareemayaa wuxuu jecel yahay wuu yaqaanaa waxa dhibu wuu yaqaanaa waxbuu muxuu ahaayey baahi buu dareemi waxbuu nkohoni waxbuu doonayaa iraadaadka baabuliraadaad meeshay ka baxaan axwaal اlquluub wa acmaal اlquluub baabkani ka boodaa tii hore macaariftii bay ahayd caadiga ahayd garanaysaan aan ka soconno wuxuu uhi sheekhu marka wayusamaa eh, almudraku bihi اlwijdaaniyu wakila اlxisayn cafwan labada dareemaba dareemihii hoose iyo kii saraba yusamaa waxaa lagu magacaabaa almushaahada mushaahada almushaahadat albainiya iyo almushaahadat aظaahiratka la dhihi waxyaabaha la arko ee bannaanka yaalla ee lagu arko waxyaaba ee aalaad banaanka yaala iyo waxyaaba ku muuqda oo la dareemo laakiin lagu ogaado qalbiga hoose lagu ogaado sheekhu wuxuu idhi kaas wuxuu ka baxay daliilkii waajibinaya xukumkii aad qaadatay iyo cilmigii yaqiiniga ahaa ee ahaa cilmi lagu ogaaday bxisin baaطinin aw ظaahirin wuu soo dhameeyey wuxuu u baxay wاlcaqliyu wاlcaqliyu اmaxdu way kan oo caqli midaan ku istaagaa mise waan fasalka gaari karaa mise ma dhowo halkaa inoo joogo wallahu aclam